بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد يقول المؤلف رحمه الله تعالى وقال النبي صلى الله عليه وسلم آمنت بالقدر خيره وشره waxulwihi wa murihi nebigu wuxuu yidhi sal lla alay wasalam buu leeyahay dabcan wuxuu ku soo dhex jiray masaladii alqadaa waalqadar aayaadkii ayuu soo sheegay kadibna axaadiistii buu inoo bilaabay xadiidkii ibnu cumar ee xadiidkii dheeraaye jibriil ayaa inoo dambeeyey xadiidkaas ibnu cumar waa xadiidu cumar laakiin waxaa ka warinaya wiilkiisa cabdullahi ibni cumar fi saxiix muslim qisaduna waxay ku timid nin la yidhahdo yaxya bnu yacmar iyo cabdiraxmaan ibni xumaydin alximyari oo basre ka yimid baa waxay la kulmeen cabdullaahi ibni cumar markaasaa waxay u sheegeen bidcadan qadariyada oo basre ka dilaacday macbad iljuhani ayaa fikraddaasi bilaabay marka waxay yidhaahdeen dadkaasi ibnu cumarow waxay leeyihiin anlaa qadara wa ana alamra unfun wax qadara ma jiro arrimuhuna waa cusayb wax markay dhacaan unbaa bay cusub yihi markaasuu ibnu cumar wuxuu yidhi waxaad gaadhsiisaan inaan beri ka ahay hadday buurta uxud wax la eg la yimaadaan ilaahay inuusan waxba ka aqbalin ilaa ay qadarka rumeeyaan markaasuu yidhi aabbahay baa wuxuu ii sheegay xadiidkuu keenay marka marka xadiisku waa xadiisu cumar laakiin waxaa ka warinaya wiilkiisa cabdullaahi ibni cumar saasaa marna loo dhigi karaa waa xadiisu cumar marna loo dhigi karaa waa xadiisu ibni cumar labadaba sax buu ku noqon karaa ayb su-aal labaad oo darsigii shalay ka timid oo ahayd maa asaaba min musiibatin fi اlardi wala fi anfusikum ila fi kitaabin min qabli an nabra'ahaa nabra'ahaa damiirkeedu xaggee u noqonay annaga waxaan u celinay musiibada laakiin saddex tafsiir baa ku jira musiibada waa loo celiyaa anfustana waa loo celiyaa khaliiqa laga fahmayo meeshana waa loo celiyaa khaliiqa khalqi oo siyaaqa laga fahmayo intaa waa loo celiyay alxaafid ibnu kaiir iyo alimaam ibnu qayim caleyh raxmat ullah labaduba waxay rajaxayaan in loo celiyo khaliiqada loo celiyo min qabli an nabra'aha intaanaan makhluuqa abuurin oo waxay leeyihiin taasaa ka guda weynay soo wada hoosgelaya anfustaa soo gelaysa oo musiibadaa soo gelaysa oo macnahaasna eh, damiirkaasi marjiciisu marka siyaaqun baa laga fahaya lama sheegin macnaha taana sidaas waay wuxuu yidhi marka waqaala nabiyu nebigu wuxuu yihi sal lla alay slam aamantu waxaan rumeeyey bilqadari qadarkaan rumeeyey khayrihi kiisa khayrka ah wa sharihi iyo kiisa sharkaaba ah, wa xulwihi kiisa macaan iyo wa murihi kiisa khadhaadhkaaba ah. ayib xadiidkaasi lafdiga isaga ah hadda daciif buu ku yahay ma sugna waxaa soo saaray alimaamu alxaakim fii macrifati culuumi alxadiid kitaabkiisaasuu ku soo saaray anas buuna ka warinayaa anas bnu malikin radia allahu tacala canh wuxuu yidhi buu yihi nebigu sal alla alay wasalam laa yajidu alcabdu xalaawata aliimaani xataa yu'mina bilqadari khayrihi wa sharihi xulwihi wa murihi addoonku ma gaadho iimaanka macaankiisa ilaa uu qadarka ka rumeeyo khayrkiisa iyo sharkiisa macaankiisa iyo khadhaadhkiisa wuxuu yidhi marka wara'aytu rasuula llahi sal alay wasalam qabada lixyatahu calaa lixyatihi dheh nebigaan arkay buu idhi oo garhkiisa qabtay anas baa dhahay uma qaala kadibna yidhi aamantu bilqadari khayrihi wa sharihi xulwihi wa murihi intaa way dambe marka markaasuu nebigu wuxuu ihi waxaan rumeeyey qadarka khayrkiisa iyo sharkiisa macaankiisa iyo khadhaadhkiisaba ayib anasna markuu sheegay isaguna garhkuu qabtay ruwaadda xadiiska kale warinaya mid walba markuu xadiiska sheegahayay garhkiisuu qabtay xadiiskan waa xadiiska marka loo keeno kutubta xadiiska markaad ku arkaysaan masalan ciraaqi kitaabkiisa iyo xaakim fii macrifati culuumi alxadiid waxay ku keenayaan eh, musalsalka almusalsal biaqwaali اruwaati wa afcaalihim yaa lagu keenaa waana xadiis daciif oo sugnayn wey sanadkiisa waxaa ku jira in la yidhaahdo yaziid araqaashi yaziid araqaashi baa ku jira oo daciif ah. bacdu annuqaadna waxayba leeyihiin waa matruuk sidaas daraaddeed xadiidkuma sugna ayib waxaase inagaga filan xadiidkii ka horreeyey sooma ah, xadiidkii cumar ama ibni cumar ee ka horreeyey ayaa inagaga inagaga filan macnaa lafdadaasi xuluwihi wa murihi oo hadda lafdigaas siyaado ku ah xadiidka ila khayrihi wa sharihi waa soo marnay sooma xulwihi wa murihidaasi inay sugan tahay in kale axaadiistay ku soo aroortay dacfi baa sanadkooda ku jira waxaa ka mid a ah maala waxay ku timid xadiid cadiy ibni xaatim ibnu maajah iyo khaiib iyo abaraani ibn abi caasim baa soo saaray matruuk baa ku jira sanadkiisa nin matruukaa ku jira saas daraadeed sanadkiisu daciif jiddan waay sida ilaalka uu ku leeyahay sheekh albani ali ramatullah ilaal janna kitaabkiisi oo ibn abi caasimka u saaray asuna ibn abi caasim ayb laakiin sheekh albani wuxuu leeyahay oo kitaabka laftiisa ku leeyahay ariiq kale ayaan helay buu leeyahay oo xasan ah oo aan kaga hadlay buu leeyahay kitaabkiisa atacliiqaat ljiyaad tacliiqaat ljiyaadkaasi marka ma hayno ayb haddii aan fiirin lahay inay lafdadaasi ku timid xulwihi wa murihi ma hayno isla lafdadaasi waxay ku soo aroortay xadiidka cumar ee dheer ee hadda jibriil xulwihi wa murihi dabaraani baa soo saaray iyadana sanadkeedu dacfi baa ku jira balka xullihi walmuri wa murihidaasi asaaniidda dacfi baa ku jira inay isxoojiyaanna waa suroobi kartaa wallahu aclam muhimadduna waxa weeyaan waa uun e, culimmadu waxay leeyihiin e, macaanka iyo khadhaadhka qadarku waa marka ay uu ku haysto waay e, marka ay uu ku haysto yuu wuxuu u qaybsamaa mar midna waa macaan yahay midna waa khadhaadh yahayoo waa dhibsanaysaa khayrkiiyo sharkuna waxay u noqonaysaa caaqibada dambe cidhibtiisa ile mid markuu ku haysto khadhaadh laakiin cidhibtiisu ay khayr tahay soo ma midna markuu ku haysto waa macaan yahay cidhibtiisa dambena waa khadhaadh yahay midna markuu ku haystana waa macaan yahay cidhibtiisuna waa macaanta wahaakadaa marka xulwiga iyo muriga xulwiga iyo murigu waxay u noqonaysaa marka uu ku hayo dhibka uu kugu hayo iyo sidaad u dhibsanayso ama sida aadan u dhibsanayseed u macaansanayso khayrkiiyo sharkuna wuxuu u noqonayaa waxa markaa kadib ka dhashay natiijadiisa saasay u kala yay u kala duwayaan culimada qaar ka mida ah macnaha ayib oo alcaaqiba ayay dhahayaan khayrka iyo sharka yacni biictibaari waqti isaabatihi lakana waxay yidhaahdaan waa xalaawada iyo maraarada ayay u celiyaan macnaha ayb wa min ducaai nabiyi nabiga ducadiisii waxaa ka mid a sal lay waslam alladii ducadaasoo callamahu uu baray alxasana bna caliyin wiilkiisii nabiga sal lay slam sidqigiisii ayuu baray wa min ducaai nabiy nabiga ducadiisii waxaa ka mid a ah alladii ducadaasoo callamahu uu baray ducaday unoqonaysa alxasan ibna caliyin uu baray yadcuu xaaluu ku ducaysanaya bihi isaga fii qunuuti lwitri witrka qunuudkiisa ayuu ku ducaysanaya witrka qunuudkiisa waxaa ka mid a ducadaasi marka oo qeyb ka ahayd waqinii allow iga ilaali shara maa qadayta waxaad xukuntood yani aada qadartay sharkiisa allow iga ilaali shara maa qadayta xadiidkaasi waa xadiidkii oo qunuudka witrka saasuu asal ahaan ku imaanaya witirka salaada subax dacfi baa ku jira laakiin xadiidku wuxuu sax ku yahay qunuutlwitr waay allahuma ahdinii fii man hadayta wacaafinii fii man caafayta xadiidkaas way macnaha waqinii shara maa qadayta taasuu hadda ula jeeda xadiidkaasi waxaa laga wariya alxasan ibni caliy bni abi aalib sibtu rasuuli lahi sal lla alay waslam waxaana soo saaray ahlu sunanka afarta ah axmed ibnu khusayma ibnu xibbaan xaakim iyo keyrkood tirmidi wuu taxsiininayaa eh, sida waxaa saxiixinaya alimaamu nawowi sheekh axmed shaakir iyo albani intuba way saxiixinayaan waxaa daciifiyey ninka la yidhahdo ibnu xasmi fi lmuxalla sawaabkiina waa garab maray oo waa la radiyey xadiidku xadiid sugan wa ninkii u baahan wuxuu ka heli karaa xadiidkaasi sheekh albani caleyh raxmatullah sifatu salaadka asalkaabuu ah si fiican ugaga hadlay sifatu salaadka mujalladka saddexaad safxada sagaal boqol toddobaataniyo shan ayuu kaga hadlay xadiisku marka xadiis uga qasadkiisu marka hadda waxa weeye waqinii iga ilaali allow shara maa qadayta waxaad xukuntay ood qadartay sharkiisa allow iga ilaali marka sharka sharku kama baxsano ilaahay qadihiisa tabaaraka wa tacaala doonaya inuu ku yidhaha wax kastoo dhacaya hadduu khayr yahay iyo hadduu shar yahayba waxuu ku dhacayaa alla xukunkiisuu hoos imaanaya saas maana ayb xadiidku marka wuxuu kutusi allah tabaaraka wa looma tiirinin sharka qadihiisa oo ficilkiisa looma tiirinin laakiin waxaa loo tiiriyey almaqdiy ka la xukumay waxaa kala duwan alqada iyo almaqdiyu way kala duwan yihin almaqdiyu waa shayga la xukumay waa shayga la xukumay ama cudurka ama abaarta ama caafimaadka ama wixii la xukumay oo ilaahay ficilkiisa ka soo fulay ayaa waxaa la yidhaahdaa oo mafcuulka ah ayaa waxaa la yidhaahdaa almaqdiyu la yidhaahdaa shara maa qadayta ka aad xukuntay sharkiisa way marka a ka ihaysteed xukuntay sharkiisaan ilaahu kaa magangelaya laakiin xukunkii alle oo ficilkiisa ahaa isagu shar ma leh saas maana horaan usoo sheegnaan u malaynaya iyada ayib fii saxiixi muslim duca ducaa istiftaaxa markuu nebigu rabbigii ammaanayey tabaaraka wa waa kii labayka wasacdayka waalkhayru kulluhu fii yadayka waasharu laysa ilayka ana bika wa ilayka tabaarakta wa saas maana xadiidkaasaa masalada asal ah ee allaha tabaaraka wa asagana shar ma ah afcaashiisuna shar ma ah sifaadkiisana shari kuma jiro ee sharku wuxuu ka yimaadaa ama ku ka imaanayaa waxyaaluhuu abuuray makhluuqaadkiisa uu xukumay ayaa sharku ka imaanayaa saasaa wey macnaha saasaa sax ayib waa kuwii muxuu ahaye mala nimanka la jiray jinka qoladii jinka ee nebiga u yimi sal lla alay waslam wa anna laa nadri asharun uriida biman fi lardi am araada bihim rabbuhum rashadan bay dheh wa annaa laa nadri ma ogin bay dheh asharun ma shar baa uriida lala rabaa oo lala doonayaa biman fi lardi dhulka waxa ku nool am amase araada mise wuxuu la rabaa rabbuhum am araad bihim rabbuhum rashadan mise hagaag iyo hanuun buu la rabaa marka hagaagiiyo hanuuggii iyo wanaaggii ilaahay bay u tiiriyeen araada bihim rabbuhum rashadan laakiin markay sharka ka hadlayeen waxay yidhaahdeen uriida ah, uriida allamayna u tira waxay yidhahdeen ma in lala doonayo oo yaa la doonaya faacilkii way gooyeen faacilkii mayna sheegin marka sharkii ilaahay mayna u tiirinin laakiin khayrkiiba u tiiriyeen meesha iyada ahlu waljamaaca waxay leeyihiin allah fii afcaalihi iyo iraadadiisa iyo sifaadkiisa shar ma leh sidaas daraaddeed looba tiirin maayo tiirin la'aantuna kumaba jiraba sharba kuma jiro laakiin nimankan la yidhaahdo qadariyada khaasatan jabriyadu jabriyadu waxay leeyihiin allah tabaaraka wa tacaala afcaashiisa shar waa ku jiraaye laakiin waxa loogu tiirin la'yahay waa nooc yacni adab lafdiyaa la yidhaahdaa waxaan laga edebsanayaa lafdigaa laga edebsanayaa bay dhahay saas ma sida sawaabka waxa weeye allah tabaaraka watacaala afcaashiisa shar kuma jiro suuradaana waxay si fiican aad u fahmaysaa sidaan shalayba usoo sheegnay markay kuwa kala baxaan faacilka iyo ficilka iyo mafcuulku markay ku kala baxaan saas way macanaha qaadiga iyo qadaaga iyo maqdigu markay ku kala baxaan qaadigu waa allah qadaaguna waa ficilkiisii maqdiguna waa kuu xukumay ee makhluuqa ah marka xaggee sharku ku jira shara maa qadayta maqdigu ku jira qadaagana kuma jiro qaadigana kuma jiro saas way macnaha macnahaas in la fahmo ayib walaa najcalu ma yeelayna buu sheekhu yidhi qadaa allahi ilaahay qadihiisa wa qadarahu iyo qadarkiisa xujatan xujo ka dhigan mayno lanaa annaga xujo noo ah fii tarki awaamirihi amaryaalkiisa ka tegid aan ka tagno xujo noo noqon mayso waijtinaabi nawaahiihi iyo waxyaalaha uu reebay ka dheeraanshahooda arrimaha dhexdooda xujo aan xujaysanno ka dhigan mayno ilaahay qadihiisa iyo qadarkiisa bimacnaa waxa weeye jibriyada nimanka la yidhahdu radinaya oo ku ku xadgudbay ama ku kala tegey addoommada afcaashooda sugidooda oo waxay yidhaahdeen addoonku qudro ma leh ikhtiyaarna ma leh iraadana ma le bay dhahay addoonku doonid ma leh awoodna ma leh khiyaarna ma leh waa qasban yahay sida ruux yacani waxa weeyaan eh, khiyaar la'aan gergeriidahayoo kaleeto afcaasha addoonka ka soo fulaysa waxay waa sidii ka bay dhahay sidii ruuxu gargarinahayo intuu naxay xubnihiisii celinla oo iska ruxanahayaan taasoo kaleeto waxa isla mida bay wuxuu samaynaya waa wuxuu ku qasban yahay khiyaarba mala bay dhaha saas way macana sida laamaha geedkae dabayluhu dhaqdhaqaajinahayaane kolba dhinac u tuurahayaan addoonkan maqaadiirtaa iska wadata mooy isaguna khiyaar male doonidna male awood wax ku samaynayana ma jiro laakiin waa laantaa dabayshu kolba dhinac u ridayso kaleeto maqaadiirtaa iska wada wadata saasay niman la yidhahda jibriyadu mareen mar hadday sidaas dheheen waxaa ka dhashay inay yidhaahdaan addoonku ilaahay waxa uu samaynhayo ee uu ku samaynayo maadaama uu qasban yahay waa waasay leeyihiin maadaama uu qasban yahay waxay yidhaahdeen waxyaalaha uu ku kacayo wuxuu dhihi karaa ilaahay baa igu sameeyeyba wax kasta uu sameeyo wuxuu xujaysan karaa ilaahay qadiyiisa iyo qadarkiisa war maxaa salaada uga tagtay dee ilahay baa qadaray oo ah. sekada maad bixis ilaahay baa qadaray inaana bixin oo sinada maad iska days ilaahay baa qadaray a ah. meesha soomali dhihi jirta doqon qadar taqaana miyay dhihi ah. lagama garxelo soo wax walba qadarkaa yidhi qadarkaa sameeyey waa haddii aada issugto inuu addoonku qasban yaho khiyaarna lahayn awoodna lahayn doonidna lahayn oo sidaasoo kale layska wato way imaan lahayd laakiin saas ma aha masalada marka uu imaamku tilmaamaya waxa weeye amar ilaahay sameeyana yidhina ka tegitaankiisa qadiya qadar u daliishan mayno oo u xujaysan mayno shay alla naga reebay oo ka tagoo ka fogaada yidhina ka fogaanshihii laga fogaan lahaa qadiya qadar u daliishan mayno oo de sidaasi hadday tahay sharaa'icduna wayba fasaadi lahayd adduunyaduna way fasaadi lahayd wax soo hadhi lahaa maba jira sharcada dhan tacdiil baa ku dhici lahaa inta laga wada togo baa waxaa la xujaysan lahaa qadarka ilaah bal aduu meelgeeba kaas kulli khalqigoo dhanna gar bay wada lahaan lahayen fircoon gar buu lahaan lahaa ibliiska ad arkaysaan gar buu lahaan lahaa leanna maqaadiirta ay ugu dul socotuu dhi sooma cid walba markaas gar bay balada yaaba gar daranba markaa yaa khaldanba saas weyaan wakadalika adduunyadana waa la mid adduunyada waa la mid waa lagu dulmin waa lagu dili xoolahagaa la qaadan markaad hadashana waxaa lagu dhihi adeer maqaadiirta raalli ku noqon ah, ma yeelaysaa ma yeelaysa ah, waa dagaalami waxaa la kala garanoo bini aadamku u kala soocan waxa ruuxani uga dhacay ku talagal la-aan iyo waxa uga dhacay ku talagal uga dhacay waa u kala qeexmay soo ma yacani waxa weeye haddii ruux masalan taagan inta lasoo tuuro lagugu soo tuuro sidii banooni oo kaleeto oo uu kugu duldhaco ruux kalaa soo qabtay markaasuu sidii dhagxaan intuu isticmaalay buu kugu soo tuuray madaxuu kaaga dhuftay yaad la dagaalamay ma kan kugu dhacay mise kala soo tuuray ka soo tuuray baad la dagaalamay leesh oo isagu nin unbuu soo tuuray adiga kuguma dhicine maxaad ula dagaalamay leanna waxa weye ruuxani waa qasban yahay khiyaar male kan la soo tuuray soo ma kan soo tuuray baa khiyaar kalene awoodana leh doonitaankana lahaa soo saas maa bini aadamka marka waa u kala qeexan tahay khiyaarka iyo doonidda iyo iraadada iyo markuu addoonku qasban yahay mar hadday saa u kala qeexan tahay addoonku marka wuxuu leeyahay doonid wuxuu leeyahay khiyaar wuxuu leeyahay muxuu ahaayey awood iyadaasaana lagula xisaabtami addoommada wuxuu sameeyana way kula xisaabtami allana wuxuu intaa ku sameeyu kula xisaabtamay wixii uu ku qasban yahay oo uusan khiyaar lahaynna waa la yaqaanaayo waa loogu cudurdaari ilahay agtiisana cudurdaar buu ku leeyahay khalqiga agtiisana cudurdaar buu kuleeyahay soo saas ma marka waa wax macnaha wax weye xataa noloshooda caadiya wa haddii la yidhahdo kulli qadarka hala deliishadona wax soo hadhaya maba jiraba diimihiina waa fasaadayaan alla soo dejiye waxba lagu dhaqmi maayo adduunyadiina waa fasaadaysaayo inta laysku wada xadgudbo waa la dhihi maqaadiirta raalli ku noqda waxa kala soconaya marka ma jiro sooma marka qadarka rabbi tabaaraka wa tacaala looma daliishado loomana xujaysto in amarkiisa iyo sharcigiisa la jabiyo ah, saas way macanaha saasuu ka wada walaa najcalu ma yeelayno qadaa allahi ilaahay qadihiisa wa qadarahu iyo qadarkiisa ka yeeli mayno xujatan daliil ka dhigan mayno lanaa annaga aan xujo iyo daliil noo ka dhigano lanaa annaga noo sugnaaday maxaan u daliishanaynaa fii tarki awaamirihi awaamirta alle ka tegitaankeeda dhexdeeda xujo uga dhigan mayno waijtinaabi nawaahiihi waxyaaluhuu naga reebay ka fogaanshaheedana dhexdeeda xujo uga dhigan mayno wuxuu ka tagana yidhina waan ka tegaynaa markaan ka tegaynana waxaan uga tegaynaa doonitaanna ah khiyaarkaanna ah iyo ficilkaanna baan uga tegaynaa waana middaa midduu ilaahay abaalgudka ka siinay markaan daacada samaynaynana waxaan ku samaynaynaa doonid iyo khiyaar iyo awood alla na siiyey baan ku samaynaynaa waana middaa middaan ajirka ku helayno laakiin dhihi mayno ilaahay baa qadaray oo adiga maxaad ka koogta ilahay inuu qadaray maqaadiirtu waa wax qarsoon oo sir ah laguma kashfinin mar haddaan lagu kashfinin amarka qaado amar baa banaanka yaala amarka qaada ama wixii maqaadiir ah way kaa qarsoontahay ilahay baa qarsaday tabaaraka watacaala cidna umuusan muujin bal yajibu waxa waajiba buu ihi an nu'mina inaan rumayno oo waa naclamo aan ogaano anna lilaahi alla inay u sugnaatay inuu usug inay u sugnaatay calaynaa korkanaga alxujata inay xujadu u sugnaatay allah korkanaga xujo ku leh oo xujadii korkeennuu saaray muxuu xujada korkeenna ku leeyahay biinzaali lkutubi kutubta uu soo dejiyey darteed wa bicati arusuli iyo rususha uu soo diray darteed marba haddii kutubna kitaabna laguu soo dejiyey rasuulna laguu soo diray fariintiina ku soo gaadhay jidkiina laguu caddeeyey miyaan korkaaga xujo lagu lahayn marka saas way macanaha marmarsoodkaagii waa go-ay marka berri waxaad ku marmarsoon iyo waxaad xujaysan midna ma jiro soo ma lianlaa yakuuna linnaasi cala allahi xujatun bacda arusul ah. lianlaa yakuuna in si aysan u ahaanin linnaasi dadka yani waa rusushii baa laga hadlay rusula mubashiriina wamundiriin soo ma lianlaa yakuuna linnaasi cala allahi xujatun bacda arusul allah tabaaraka watacaala baa rususha soo diray iyagoo digaya oo dadka dariiqa ka leexday u digaya dadka jidka hayee toosanna u bishaaraynaya maxaa loo soo diray lianlaa yakuuna inaysan ahaanin darteed linnaasi dadka ayna u ahaanin cala allaahi alla korkiisa xujatun xujo bacda arusuli rususha kadib haddiiba rusushii lasoo diray dadka xujadoodii waa go'day waa xujo la'yihiin marka meesha waxaa laga fahmay addoonka haddaan wax fariina soo gaadhin rasuul ma soo gaadhin kitaabna ma soo gaadhin isagoo iska dhega xidhanoo sidii lagu abuuray abuu ku dhintay addoonkaasi ilaahay agtiisa xujuu leeyahy sooma layskana cadaabi maayo wamaa kunna mucadibiina xataa nabcata rasuulan ilaa rasuul inta la diro rasuulkii uu dadka u yimaado wax u sheego alla dadka iskama cadaabo ka noocaas oo kale marka isagoo waxbaba soo gaadhin dhintay waa dadka ahlulfatraha la dhaho ah, layska cadaabi maayo laakiin imtixaankooda aakharaa la imtixaani doonaa sida xadiiska nebiga ku sugan sal la slam imtixaanka aakharay ku kala hadhi doonaan oo ku kala bixi doonaan marka waxaa la mida ah midka dhagala-aanta indhala-aanta ku dhashay waxba ma maqlin boqol rasuul hadday yimaadaan waxna ma maqlo waxna ma arko dam waay waxna ma fahmi kara de ruux mar hadduusan aragna lahayn dhegana lahayn ma waxbuu fahmi karaa wax ma fahmi karo saas way macanaha asamkuna isagana saas waa marka dad noocaas oo kaleeta abaa jira saas daraaddeed haddiiba rasuulku soo gaadhay kitaabna ku soo gaadhay xujadaadu waa go-an tahay markaa marmarsood mali oo maxaad ku marmarsoon batay haddii xubnihiina lagu siiyey rasuulkiina laguu soo diray kitaabkiina laguu soo dejiyey jidkiina lagu tusay wakaasi raac lagu yidhi khiyaar iyo awoodna lagu siiyey maxaa kuu laaban marka beri maxaad la tegi waxaad ku marmarsoon karta ma jirto warka waa idin saas way macana ayib marka bal yajibu waxaa waajiba an nu'mina inaan rumayno oo wanaclamo aan ogaanno anna lilaahi alla inay u sugnaatay calaynaa korkanaga alxujata xujadii inay u sugnaatay ilahay baa xujo nagu leh allah korkanaga gar kule ah. wa oo marka loo tago allah tabaaraka watacaala addoommadiisa waa ka gar helaya korkoodana xujiidii xujadii waa ku ogayo waxay sheegan karaan ma jiro teesay xujadaasi ku timid waay biinzaali lkutubi kutubta soo dejinteeda sababteed wa bicati rusuli iyo rususha soo diriteeda qaala allahu tacala lianlaa yakuuna linnaasi cala allahi xujatun bacda arusul marka ma dhihi karaysid ilaahayba hadduu intaas ku xujadaadii uu jaray xujo kuma noqon karto ilaahayow qadarkaan iwaafajinin war maxaad salaadda u tukan weye hadda ilaahayow qadarkaagu iima kaalmaynin ma kaa soconays maya ku soconays war maxaad muxaramaadkan iyo wax iskaga dayn weyday iyo fawaaxishtan aad ku dhex jirto hadda ilaahay maxaad iigu kaalmayn weyda maqaadiirtaadii baan ii kaalmaynay socon maysa taa iyada adiga maqaadiirta ayaan kuu dirsaday hawl baa lagu dire waxaad ku qaban lahaydna waa lagu siiye maqaadiirta maa lagu dirsaday saas wey maana taasuu ka hadlay wanaclamu waxaan ognahay buu yidhi ana allaha alle mar labaad buu ka hadli doonaa masaladaas adiladeeda keeni doonaa wanaclamu waxaan ognahay buu yidhi ana allaha alle subxaanahu nasahnaantiise maa amara ma u amrin wanahaa maa amara ma uusan amrin wanahaa wamaa nahaa mana uusan reebin oo muusan wax ka reebin ila almustaiica ruuxa kari kara mooye lilficli samaynta watarki iyo ka tegidda wa annahu alla tabaaraka wa tacaala lam yujbir ma uusan qasbin axadan ruuxna muusan qasbin calaa macsiyatin dembi korkii muusan ku qasbin wala darahu mana uusan u dhibaato gelinin ilaa tarki aacatin aaca ka tegitaankeedna muusan u dhibaato gelinoo muusan ku kasbin ayb qaala allahu tacaala alla wuxuu yidhi kelimadaasi tii hore daba socotaa waxa weeye wuxuu leeyahay waxaan ognahay qaطcan allah tabaaraka wa tacaala amarkiisa iyo nahyigiisa waxaa sameeya waxaana ka taga waxaa sameeya waa amarka waxa ha samaynina waa nahyiga allah tabaaraka wa dadka uu leeyahay waxaa sameeya waa dad kari kara waxa uu amrayo ma qasbana dadka uu leeyahay waxa iska daaya markuu leeyahayna waxa uu iska daaya leeyahay way kari karaan inay iska daayaan soo ma dadkaasuu ilahay tabaaraka wa tacala la hadlaya amaa inuu macsiyo kugu qasbo oo xoog kugu sanduleeyo oo khiyaarka kaa qaado maya daaco inuu qasab kugu geliyo maya jidkana waa ku tusay awoodna waa ku siiyey khiyaarna waa ku siiyey iraadana waa ku siiyey kadibna wuxuu ku yidhi faman shaaa falyu'min waman shaaa falyakfur adiga kala dooro labadaa jid marka maadaama alla tabaaraka wa tacaalaaba uu ruuxan amrayo bimacnaa wuu kari karaa wuxuu amrayo waa isagaa kara karitaan buu leeyahay uu ku samayn karo shaygan uu ka reebayana bimacnaa wuu iska dayn karaa waayo ilaa waxa weeye waxay noqon lahayd cid wuxuusan keri karin oo uusan awooddiisa lahayn adiga haddaad amarta ka ya haddii nin muqcad ah nin muqcad ah oo fadhiid ah oo isaga dhanba aan socon karinba haddaad intaad ulla kor istaagto aad tira waryaa duul ah, duul dhaqso haddaad dhaha soo lagula yaabi maayo waa lagula yaabi leanna maba kari karaba ah, maba kari karaba marka wuxuusan keri karin ruuxa in la amraayey cidda amraysaan caqli lahayn soo ma cidda amraysaa lala yaabi wuxuusan ruuxan iska dayn karaynin haddaad tidhaahdo ilaa wa ilaaba iska da ood ku qasabto mana iska dayn karo ficlan mana iska dayn karayo adaan marka qumanayn soo ma ma suroobi karto cuqalada caqligale kama suroobo sidaas daraaddeed allah tabaaraka wa amarka uu addoommadiisa amrayo waxay ku tusayaan inay awooday ku sameeyaan amarka leeyihiin waxa uu ka reebayana wuxuu ku tusayaa inay leeyihiin awood iyo khiyaar ay kaga tegi karaan waxa uu ka reebayo saasay ku tusaysaa macana wanaclamu waxaan ognahay buu idhi ana allaha alle subxaanahu maa amara ma amrin wanahaa ma reebin ila almustaiica wax kama reebinoo wax am ma amrin ila almustaiica addoon kari kara lilficli samaynta waxa la amrayo uu sameeyo wa ka tegitaanka waxa laga reebaya uu ka tago addoon sidaa u kari kara mooyaane cid kale alle mana amrin mana ka reebin wa annahu alle waxaan ognahay lam yujbir ma uusan qasbin axadan ruux calaa macsiyatin kuma qasbin allah tabaaraka wa tacaala kaas zinada samaynaya ama dadka laynaya ama waxada haya kaasi alla kuma qasbin inuu macsiyadaa galo soo ma hadduu iska dayn rabana isagaa iska dayn hadduu samaynayana isagaa samayn allah tabaaraka watacaala keliya kaalmaduu u kaalmayn lahaa ee uu dembigan ka reebi lahaa ee uga kaalmayn lahaa unbuu ka daystay soo ma hadduu ka ceshadayna lixikmad baa ku jirta wuxuu ugu kaalmayn waayey la dhihi maayo maxaad ugu kaalmayn weyy soo ma laa yus'al camaa yafcal ma laakiin addoonkani isagaa shaygan samaynaya hadduu rabana wuu ka tegi karaa soo wax la wada ogsoon yahay ma hadduu rabo inuu ka tegi karayo wuu ka tegi karaa hadduu rabo oo inta ka tagtayba maxay uga tagtay soo ma in baa ka tagtay oo ka tag ka laftiisa hadduu go'aansado inuu ka tago wuu ka tegi hadduu go'aansado inuu daayo wuu dayn a tawfiiqda rabbi tabaaraka wa hadday waafaqdo waay laakiin allah tabaaraka wa lixikmatin inuusan waafajin oo u kaalmaynin baa dhici karta hadduu kaalmadaysa ka daystayna la dhihi maayo allow kaalmadaada maxaad uga daysatay leanna isagaa iskale alla tabaaraka wa tacaala xikmad iyo fadligiisii buu ka ceshay bas saas maana waanahu alla lam yujbir ma qasbin axadan ruux calaa macsiyatin kuma qasbin wala darahu umana dhibaato gelininoo kumuusan qasbin ilaa tarki aacatin daacada inuu ka tago salaada inaad ka tagto alla kuguma qasbin qaala allahu tacala alla wuxuu uhi laa yukallifu allahu alla ma kallifo nafsan naf ma kallifo ilaa wuscahaa karaankeeda mooyaane waxay kari karta mooye wax kale alla kuma kallifin haddii aad tidhaahdo addoommadu way qasban yihiin allana amar siinahay soo takliif maa laa yutaaq ma noqonayso saas wa haddii aad tidhahdo addoommadu way qasban yihiin sida jabriyada way qasban yihiin allana uu reebayo leey waxaa iska daaya ayna iska dayn karayninna soo takliif maa laa yutaaq maaha marka allah tabaaraka watacaala amarkiisa waxay kari karaan uu amrayo bimacnaa way samayn karaan ilaa wuscaha meeshaa marka waxaa laga fahmay addoommadu waxay kari karaan iyo waxayna kari karin baa kala jira waxayna kari karin oo awooddooda ka baxsan alla kuma kallifin wixii awooddooda xuduudda awooddooda'ana alla waa ku kallifay tabaaraka wa tacaala saasoo marka loo kala qabo wa qaala allahu alla wuxuu yihi tacaala ku fattaquu allaha alla ka baqa oo iska jira ma statactum inta aad kari kartaan alla kacabsiga muxuu ku xidhan yahay istidaacadaaduu ku xidhan yahay alla kacabsigi muxuu yahay waa inaad amarkii qaadato nahyigiina ka tagto soo ma a ah, amarkii qaadashadiisu waxaad ka qaadan kolba intaad ka kari karto intii awooddaada ka baxsan laguma farin wixii ka tag lagu yidhi ee daayana ayadana ma statactum waay waa karaankay ku xidhanta illa waxaa jira mar baad ku qasbanaani wax lagaa reebay oo daruura kuu qabanaysa sooma ah. waqad fasala lakum maa xarama calaykum ilaa ma durirtum ilayhi mar baan iyada lafteeda isdaacadaada ay ka baxayso ayib fattaqu llaha ma statactum alyawma wa qaala tacaala alla wuxu uhi alyawma maanta ayaa tujzaa la abaalmarin kullu nafsin naf kasta bimaa kasabat waxay samaysay oy shaqaysatay laa dulma dulmina ma jiro alyawma maanta xaggee ah, iyadana laga deliishana aayadda ya bimaa kasabat baa laga deliishanaya ah, naftu iyadaa kasab leh iyadaa camalkan samaynaysa ilaahay ma qasbi iyadaa kasbanaysa iyadaa shaqaysanaysa iyadaa tukanaysa iyadaa sekada baxsanaysa camalkeedaa khiyaariga ah iyo kasabkeeda unbaana maalinta qiyaamada lagu abaalmarinaya amaa waxay ku qasban tahay ayada ilaahay tabaaraka watacaala ajirna kama siiya naf waxay ku qasban tahay cadaabna kuma geeyo sooma ilaa man ukriha wa qalbuhu muطma'inu biliimaan haddii gaalnimo lagugu qasbood carabka kaga dhawaaqdo ama aada samayso gaalnimadii lagugu qasbay ee naftaada u yaabtay dembi kaa soo gaarhi maayo laguna cadaabi maayo maxaa lagugu cudurdaaray addoonkaygu waa qasban yahay naftiisu u yaabay soo ma wahaakada yani waxa weeye ina allaha tajaawaza can ummatii alkhaطأa wاlnisyaana wama stukrihuu calayhi saas way macana marka xaalat likraah iyo xaalatlikhtiyaar way kala duwan tahay waana wax coqolada iyo dadka wax garanaya ay kala yaqaanaan niman jibriil la yidhaahdo bay arrintu isaga qasantay oo waxay yidhahdeen addoonku waaba qasban yahayba marka addoonka kasabkiisiibaa allah tabaaraka watacaala yuu abaalgudka ku siinaya maalinta qiyaamada wuxuu yidhi sheekhu marka aayadaha markuu keenay fadalla wuxuu ku tusay calaa anna lilcabdi addoonka inay u sugnaaday ficlan inuu ficil u sugnaaday wa kasban inuu kasab u sugnaaday kasabkiiyo ficligu waa sumid yani inuu addoonku ficil leeyahay wuxuu samayn leeyahay kasbashana leeyahay bay kutusi aayaadku kaasoo yujzaa lagu abaalmarini calaa xasanihi kasabka iyo ficilka kiisa wanaagsan fi sawaabi sawaab baa lagu abaalmarin wa calaa sayi'ihi kasabka iyo ficilka kiisa xun korkiisana bilciqaabi ciqaab baa lagu abaalmarin wa huwa kasabka iyo ficilka addoonkuna waaqicun waa mid dhacayo weeye biqadaa'i illaahi wa qadarihi ilaahay qadihiisi iyo qadarkiisu haddana ku dhacaya oo macnaha addoonku ma aha ficilkiisa ma abuurayo makhluuq khaaliq ma aha khaaliq maaha isagaa samaynaya kasbanaya iraadadiisa ku samayn ikhtiyaarkiisa ku samaynaya laakiin haddana qadaha ilaahay iyo qadarkiisaa ku dureersadayoo kama hoos baxsana saas maana labadaa masalo in la iswaafajiyay u baahan calaa xaddi qowli illaahi tabaaraka wa wamaa tashaa'uuna ilaa an yashaa allah addoommadana mashiica loo shugay mashiicada iyo doonitoonka loo sugayna ta ilaahay bay raacsantao tabac u tahay ilaa an yashaa allah inuu alla doono mooye dooni maysaan markuu alla doono bay doonidiinu imaanaysaa marka doonidda addoommadu doonid bay leeyihiin ikhtiyaar bay leeyihiin iraaday leeyihiin ficil bay leeyihin kasab bay leeyihin laakiin ta ilaahay kama hoos baxsana oo ta ilaahay bay ka hoos baxsantahay haddii la dhaho ilaahyo wax abuuray iyaguna noqon soo maa oo ilaahayba muxuu ahay garab taagan bay noqonayaan waana ra'yiga nimanka la yidhaahdo majuusu hadii luma muctasiladii qadariyada waay ah, meeshaasi waxa weeyaan waa muctarag dhib badanoo yani waxa weeye inta nusuusta ku soo aroortay in lagu gaabsadaa fiican saas daraaddeed ba xadiid xasana waxaa ku yidhi nebigu yuri sal alay wasalam oo rasuulku sal lay slam uu leeyahay idaa dukira asxaabii faamsikuu buu nebi sal lay slm saxaabadayda markii la sheego gaabsada kii saxaabada nabiga laga hadlay waa u saxaabada iyo wixii dhex maraya arrinkooda ka gaabsada waidaa dukirat innujuumu faamsikuu markii xidigaha iyo xidiginta la sheegana gaabsada waa baab khatara isaga waidaa dukira alqadaru faamsikuu buu nebigu sal lay slm markii qadarka la sheegona gaabsada buu nebigu sal lay slam yani waxa weyaan iska ururiya laguma sii aada looma sii dhexgalo haddaad aada usii dhexgasho xayro iyo wareer unbaad kala kulmi leanna waa sir rabbi tabaaraka wa uu qarsadayoo uuna xataa cid kale iska dhaafay uusan malaa'igta muqarabiinta uusan u muujinin rususha uusan u muujinin inta aad fahmi kartaay waxa weeye mashii'ada rabbi waa caam wax ka hoos baxsanna ma jiro addoommaduna mashiyaa iyo doonitaan iyo khiyaar bay ku samaynayaan abaalgud ay ku helayaan hadday waxun sameeyaan hadday wax fiican sameeyaanna ay abaalgudkeeda helayaan intaasi tan addoommaduna tan rabbi bay raacsantao hoos tegaysaa intaa wixii ka badanood sii dhex dhexgashahay inaad ku weerartaa dhexgasha marka meeshaa ku gaabso amarka rabbi un raac saas manaa xadiisku manahaas tusaya ayb arrintu marka waxay tilmaamaysaa allah tabaaraka wa in aan qadihiisa iyo qadarkiisa aan loo deliishanin macaasida aan loo deliishanin ayb mhm. macaasida inaan loo deliishanin sida gaaladao kaleeto gaaladaa u deliishan jira mawta waana yani fahamdaradii caqlixumada ku dhacday markii la yidhahdo war shirkigan iyo muxuu ahaaye khaladkan aad ku jirtaan muxuu yahay waxay dhahayaan law shaaa allahu maa ashraknaa walaa aabaa'una walaa xaramnaa min duunihi min shay hadduu alla dooni lahaa inaanna shirki gelin shirki maana galleen laakiin ilaahay baa doonay waxna maanaan xarimneen hadduu alla dooni lahaa inaanna waxba xarim laakiin maadaama aan xarimnay waxay ku tusi inuu alla doonay marka maxay deliishanayaan ya qadarkii allay deliishanayaan hadalkaasi waa kelimatu xaqin uriida biha baail waay kelimadu si ahaanteeda waa sax kelimadu si ahaanteeda waa sax oo ah allah tabaaraka wa tacaala wax kastoo dhacaya kownkan qadartiisay ku dhacaysaa xataa shirkiga mushrikiinta iyo taxriimka gardarraday samaynayaan kulli qadartiisay ku dhacaysaa soo ma dhankaas sax buu ka yahay laakiin dhankee buu ka khaldan yahay dhankuu ka khaldan yahay waxa weeye khaladkii ay ku jireen ayay waxay u deliishanayaan maqaadiirtii markii la shirkiga iska daaya baa waxay yidhahdeen allah sidaa xukumay markii la yidhahdo war ilahay wuxuusan xarimna xarimina allah xukumay bay dhahaya waataan hadda soo tilmaamayna waa kan zinada ku jira marka war zinada iska daa allah xukumay war dadka hallaynin allah xukumay ha war khaladka iska daa allah xukumay tan oo kaleeta haddii taa lafteeda lagula dhaqmo oo allah xukumay lagu yidhaahdana yeeli maayaan haddii reerihii carruurta laga qaato iyagana dhagta laga saaro oo allah xukumay la yidhaahdo ma yeelayaan ah, marka alla markaad la mucaamaloonaysaan allah xukumiya maqaadiirta maxaad u daliishanaysaan waa khaldan yihin meesha dhankay ka khaldan yihin waa dhankaa isagaa ayib marka lama ogola leanna waa sid ilaahay qarsaday tabaaraka wa tacala oon la oggolayn cidna alla uma kashfinin tabaaraka wa tacaala marka addoonka waxaa laga wadaa addoonka ficilkiisa dhinacna waa kala madax bannaan yahay dhanna alla tabaaraka wa tacaala ayuu hoos tagaayo dee iraadadiisa qalbiga iyo qudradiisa badanka uu ku samaynayo addoonku markuu wax samaynayo wuxuu ku sameeyaa iraadada qalbiga iyo quwada iyo awoodda jidhka oo ishkaashada waa labadaba ilaahay baa abuuray soo ma labadaba ilaahay baa abuuray jidhkana ilaahay baa ku siiyey aada ku samaynayso iraadadan iyo doonitaankan iyo khiyaarkanna allah ku siiyey labadoodaba maadaama alla abuuray wixii ka dhashayna ee addoonku ku sameeyana allah tabaaraka wa tacaala iyadana abuuray soo ma laakiin iraadada iyo doonidda iyo jidhkaaga awooddiisa haddana tasarufkiisa waxaa lagu siiyey wakaasi adugu waxaana samee waxaana ka tag ka haddaad samaysana abaalgud baad leedahay ka haddaad samaysana yacni waxa weeyaan waxaad leedahay muxuu ahaye ciqaab baad leedahay sidaa y marka ayib saasaa lagu diray xadiis baa jira ay qaarkood u deliishadaan masalada iyada ah oo masalatu lixtijaaj bilqadar in qadarka la deliishado oo loo deliishado khaladka waa xadiidka e, qisadii nabiy e, muusa iyo aadam calayhima wacalaa nabiyina asalaatu wasalaam waxayna ahayd aadam iyo muusa ayaa xujaysamay markaasuu muuse wuxuu yidhi anta aadam aladii akhrajatka khaii'atuka min aljanna waxaad tahay aadamkii soo khaladkaagu uu jannada kaa soo saaray annagiina waadna galaafatay buu ku yidhi adiga khaladkaad gashay geedkaad cuntay baa jannadii kaa soo saaray annagiina waadna galaafatay wakaa meel daar waxaadna keentay dhib badan markaasu aadam wuxuu ku yidhi anta muusa aladi istafaaka allahu birisaalaatihi wa bikalaamihi adigu sooma tihid muusihii ilaahay uu u doortay risaaladiisa iyo hadalkiisa u doortay toos ula hadlay sooma tihid aawa uma taluumunii calaa amrin qad qudira calaya qabla an ukhlaq adoo muuse ah miyaad igu eedaysaa maanta wax ilaahaygu ii qadaray intaan lay abuurin muuse soo ma ogid inay waxay qornaayeen intaan lay abuurinba haa dee wax qornaaba intaan lay abuurin maxaad iigu eedaysaa waay fa xaja aadamu muusa buu nabi uri sal lay slm meeshaasi aadam baa ka garhelay nebi muuse arrinta lagaga garhelay maxay tahay waxaa lagaga garhelay wax horay u qornaa maxaad iigu eedaysaa xadiikaasay qaarkood u daliishadaan laakiin xadiidku macnaha lagama wado ilaa shan qowl baa tafsiirka xadiidka ku jirta qowlka u fiican sheekhu islaam ibnu taymiya iyo ibnuqayim iyo ay marayaani waxa waaye xujada dhex maraysa muusiya aadam macnaheedu ma aha kuma saabsana dembiga kumana saabsana muxuu ahay waxay ku saabsan tahay ra'yi ibnuqayim caleyh raxmatullah uu gadaal dambe soo dhawaynayo wuxuu leeyahay addoonku markuu dembiga ka towbad keeno kana go-oo joojiyo wixiina wax tegey uu yahay ilaahayna uga noqdo in lagu eedaayey markaa waa khalad leanna dembi laga toobad keenay waa dembi la'aan oo kale muuse marka waxaa looga gar helay war dembiga waaba dembi laga soo noqdaye dembiga laga soo noqday een ka toobad keenay ee alla iga cafiyey adiga maxaa ku daba dhigay haddana maqaadiirta ku yimid halkaasaa marka waxay leeyihiin yajuuzu alixtijaaju bilqadari waalqada cala almasaa'ibi laa cala almacaayib maqaadiirta alle tabaaraka wa qadarka waa loo deliishan karaa ra'yiga ibnulqayim ibnu taymiya ay wada rajaxayaani waxa weeye bacdulmuxaqiqiinna ay u ilanayaani nebi muuse calayhi wacalaa nabiyina asalaatu wasalaam ma aha waxa uu ku haysto aadam dembiga ma aha laakiin wuxuu ku haystaa waa soo saaridda jannada laga soo saaray soo ma soo saaridda jannada laga soo saarayna maxay ku dhacday qadar bay ku dhacday khiyaarka aadam ma ahayn khiyaarka aadam ma ahayn soo ma maadam masagaas jannada ka soo saar maya qadar baa ka soo saartay qadartu ha sababsato dembi uu galay laakiin soo saaridda jannada laga soo saaray qadar bay ahayd arrinta muuse marka uu ku mulaaxaday nebi muuse taa wey nebi aadamna wuxuu deliishaday qadartii buu u deliishaday musiibadan dhacday oo jannada layska soo saaray ah qadartii keentay buu u deliishaday ee dembigiisii uma deliishanin qadarta saas wey macnaha yacni musiibaa dhacday musiibadan igu habsatay ee anigii carruurtaydiinna wada gaadhay qadar qoran bay ahayd soo ma wax horay usii qornaa buu ahaa shay qornaana layskuma eego laakiin ma uusan dhihin dembiga aan dembaaday iyo khaladka aan galay qadar ilaahay buu ahaa ma dhihin maxaa laga hadlayaa soo saaridda jannada layska soo saaray taana waa qadar bay ku timid walow sabab ay lahayd soo ma marka qadartii baa loo deliishanayaa musiibada wa hada saxiix musiibaa nugu dhacday abaaraa nugu dhacay soo ma abaaraa maanta dhacay abaaraha dhacmay bilaash bay ku yimaadeen so annaga sabab uma nihi dunuubteennaa sabab u ah haddana maxaan leenahay ya allaa qadaray baan leenahay sax wa ah. addoonkan xanuun baa ku dhacay waa jiran yahay jirada maxaa keenay dembi baa keenay bimaa kasabad yadaakahor adiga dembi aad gashay baa cudurkani ku yimid haddana maxaan leenahay cudurkani waa qadar alle soo ma musiibadii baa marka waxaa loo deliishanayaa qadarka laakiin dembigaagii ma dhihi kartid qadarka uma deliishan kartid marka lagu yidhahdo war maxaa dadka u lay waliba maxaa dhiigii cab kaa dhigay ma dhihi kartid allaa qadaray taa waa tantii la diidanaa waay soo ma taa waa khaladkaaga waa inaad ictiraafato waa inaad ka toobad keento waa inaad ilahay dembi weydiiso amaa waxa ka dhashay ee maqaadiirta ah taasaa loo daliishan karaa yani qadarka loo daliishan karaa aadam iyo muuse qadiyada dhex martayna taasay saas maa sida saxda taa iyada way macana ayib wahuwa waaqicun mid dhacay weeye biqadaai illaahi wa qadarihi addoonku samayntuu leeyahay laakiin ilaahay qadihiisa iyo qadartiisa ayay haddana ku dhacaysaa way macana ayib arrintaa iyada ah een soo taqriirinaya masalatu lqadar masalatu alqada waalqadar ah laba qolo ayaa ahlu sunnaha ku khilaafsan laba qolo ayaa ku khilaafsan qolo waa nimanka la yidhaahdo ghullaatu alqadariya qadariyada nimankooda xag jirka ah haddana sii sii xadgudbay qoladaasi waa qolada diiday ilaahay tabaaraka wa tacaala cilmigiisa saabiqa ah waan soo sheegnaan umalaynaya intayna waxyaabahani dhicinba ilaahay tabaaraka watacaala horay buu u ogaaday cilmigiisa azaliga somaynan soo saqdheerin kadibna wuu qoray kadibna wuu doonay kadibna wuu ahaysiiyey soo saas maaha maraatibtu marka ogaanshihii horeba niman qadariye la yidhahdo hullaad ah baa diidoo waxay yidhaahdeen allah tabaaraka wa tacaala waxyaabahani horayba ugamuusan warhaynin anlaa qadara wa ana alamra unfun bay dhaheen wax qorshiya qadar hore iyo ogaansho hore ma jirine shay walba markaasuu cusub yahay allana waa ku cusub yahay bay dhaheen laftiisa tacaala allahu camaa yaquuluuna culuwan kabiira nimankaa iyagaa waxaa la yidhahdaa ghullaatu alqadariya la yidhaahdaa xilligii saxaabada aakhirkeedii bay soo baxeen macbad ibni juhani ninka la yidhahdaa fikirkaasi lahaa culimmada saxaabaduna iyo taabiciintuna waxay isku waafaqeen inay mulxidiin diin laawayaal ahaayeen oy diinta ka baxeen muslimiinta laguma tiriyo kuwa noocaas ayib kuwaasi marka waa ka nooca ayib waa qolada ay a'immada salafku yidhaahdeen naadiruu alqadariyata bilcilmi fain hum aqaruu bihi khusimuu wain ankaruu kafaruu ah. qadariyada waxaad kula doodaan ood kula munaadarotaan ilaahay cilmigiisa hadday cilmiga qiraan waa jabeen haddayba qiraan in ilaahay uu waxyaabahan ogsoon yahay horayna u ogaa waa jabeen hadday inkiraanna waa gaaloobeen diintay ka baxeen marka hoos hawlo degine waxaad marka hore kaga bilowdaan war ilaahay waxyaabahan dhacaya horay ma u ogaa mise uma ogeyn halkaa u istaagay hadday yidhaahdeen wuu ogaa bas wixii intaa ka dambeeyana waa jabeen waa raacayaan hadday yidhaahdaan alla horay uma ogeynna diintay markaa ka baxeen muslimiinba ku tirmaysaa marka intaad ka qabataan qoorta waxseeya muslimiin maa markaas marka qullaatu lqadariya kuwaasay ahaayeen wayna inqiraadeen baa la yidhahda way inqiraadeenoo way baaba'een fikirkaasi waa baaba'ay ayib qolada labaadi waxa weeyaan waa nimanka la yidhaahdo alqadariya oo hayru lqullaat qadariyada aan kuwa sii xag jirka ahayn oo ayagu eh, muxuu ahaaye waxay leeyihiin afcaasha addoommadu ilaahay tabaaraka wa tacaala mana abuurin mana doonin shaqana kuma mana qadarin addoonku isagaa ficilkiisa abuurahayay dheheen isagaa ficilkiisa abuuray ilaahayna tabaaraka wa tacaala awood xataa kuma bay dheheen waxay leeyihiin addoonku waxaan uu samaynayo wuu la madax bannaan yahay mashii'ada ilaah iyo doonidiisa wuu kala madax bannaan yahay hadduu alla rabo inuu ka celiyana kamaba celin karo adoonku isagaa abuuraya isagaa samaynaya isagaa ahaysiinaya waana ka madax bannaan yahay allah tabaaraka watacaala halkaasay mareen waana nimanka la yidhaahdo muctasilada baabulqadar nimanka hadda laga hadlay ee kutubta ay radiyaan kuwaas waay waana kuwa nebigu sal lay slam uu ku tilmaamay inay yihiin majuusu hadihi lumma ummaddan majuusteedii waay ummadda muxamediyada majuusteeda haddii lagu yidhaahdo man hum majuusu hadihi lumma haddii lagu yidhahdo maalin aan riyaad imtixaan gelayna taa su-aaltaasa lala weydiiyey ah, man hum majuusu hadihi lumma haddaada marka abwaabta si fiican u garanay waxaad dhihi wahal li hadihi lummati majuus ah, oo ummadda nebigu ma majuus bayba leedahay majuusu hadihi lumma alqadariya maxaa majuus loo yidhi lianna waxay sugeen laba khaaliq ah, allah tabaaraka wa tacaala oo khaaliq ah iyo addoommadii oo khaaliqiin oo afcaashooda abuuraya soo ma ha alla muxuu abuuraa bay dhaheen alla wuxuu abuuraa bay yidhaahdeen makhluuqaadka daatadiisa addoonkan ilaahay baa abuuray laftiisa laakiin addoommadu waxay samaynayaan iyagaa abuuraya alla shaqo kuma labay dhaheen marka maxay sugeen laba khaaliq bay sugeen soo ma saasay majuusu hadihi lumma ku yihi majuus saasay ku noqoneen leanna majuustu laba khaaliq bay rumaysnaayeen majuustu laba khaaliq bay laba abuur bay rumaysnaayeen waxay yidhaahdaan majuustu gaalada wey macnaha yacani iftiinku wuxuu abuuraa wixii khayr ah mugdigu iyo madowguna waxay abuuraan wixii shar ah labadaa asal baana makhluuqu u wada noqonayaa bay yidhahdeen khaaliq oo iftiinka ah oo wixii khayra abuura iyo khaaliq oo mugdiga ah oo wixii shar ah abuura majuustu madhabkeedu sideedaba saasuu kale sanaysnaa maadaama majuustu laba khaaliq ay sugeen qadariyadu iyo muctasiliduna maxay sugtay laba khaaliq bay sugeen khaaliq alla ah oo afcaashiisa iyo addoommada dawaadooda abuura naftooda abuura iyo addoommadii oo abuura afcaashooda oo ta ilaahay ka madax bannaan laba khaaliq bay sugeen marka وعلى هذا الأساس bay مجوس هذه الأمة ku نoqdeen xadiidkoodana culimada qaarkood way تaxsiiniyaan مaجوس هذiه الأمة الqadرية hadday dhintaan ha booqanina hadday xanuunsadaan ha booqanina hadday dhintaanna ha aasina ah, yani waxa weyaan hadday xanuunsadaan ha booqanina homa lakin lafdiga kalena xususin ayb marka nebigaa ku magacaabay sal ه slam inay majuus yihin qoladaasi marka labadaa qolo waa qolada qadariya la isku yidhahda daa'ifada kale ee ahlu sunnaha mas'aladan ku khilaaftay waa nimanka jabriyada la yidhahdo ayaguna labaday u qaybsamaan ghullaatu ljabriya jabriye sii xad ah oo iyaguna xadgudbay sii xadgudbo sii fogaaday kuwaasi waa nimanka qaba addoonku ikhtiyaarba ma leh bal waa sidii baal shimbireed oo dabayli dabayshu wadato kolba dhankay doonto u garaacayso saasoo kale waa ilaahay baa addoonkan iska wata addoonku khiyaar ma leh awood ma leh meeshii la doonaa la marsiiyaa waxa uu samaynaya allah samaynaya bay dheheen wuxuu samaynaya allah samaynaya warseed waxay leedihi maya ka bax oo addoonkan tukanahaya yaa tukanahaya allah tukanahaya bay dheheen kan fawaaxishta samaynayana allah samaynahaya bay dheheen waa islaamku waxaad arkaysaan ah. waxaan addoonku samaynayo o dhan allah samaynaya ee addoonku waa un iska magacu wax awooda iyo wuxuu leeyahay midna ma jiro kuwaasi waxaa la yidhahdaa hullaatu aljabriya la yidhaahdaa ah. jabriga iyo addoommadu waa qasban yihiin bay qabaan ayb qoladaasi waxa weye marka waa nimanka la yidhahda jahmiyada iyo suufiyada kuwooda xag jirka hullaatu suufiya niman la yidhaahdo iyaguna madhabkaa qaba iyo way jiraan maanta waxbaa kasii jira weli qolyahaasi fikirkaas weli waa sii jira qolada kaleete isla jabriyada iyaguna waxa weeye aljabriya hayru lghullaad baa la yidhahda jabriyo laakiin aan sii xad jir ahayn xoogaa kuwa ka yara sokeeya waana ashaacirada kuwaas madhabkii aan aqoon jirnay ashcariga ahaa baabkan marka la joogo alashaacira fii baabi alqada waalqadar cinda ataxqiiq waa jabriyo waay waa jibriya hoosay ku yihi wayn yarna magaaleeya waxay leeyihiin sida daahirkee muuqata addoonku waa mukhtaar laakiin baatinka iyo hoos ahaan waa majbuuro waa qasban yahay markaasaa waxay keeneen nadariyo la yidhahda nadariyatu lkasbi ah, waxay yidhahdaan waxyaalaha dhacaya addoommadu samaynayaan addoonka ikhtiyaar iyo awood iyo doonitaan ficilka dhacay saamayn ku leh ma uu lahaa wuxuu leeyahay awood iyo ikhtiyaar iyo doonitaan magac uyaal ah laakiin waxaan uu sameeyee dhacay intaasiba saamayn kuma leh ayib dawrka addoonka dawrkiisiiy kaalinkiisu maxay tahay marka waxaan uu sameeyey muxuu kaalin ku leeyahay waxay yidhaahdeen addoonku kasab buu leeyahay ficilka male laakiin kasab buu leeyahay ayib kasabkii fasiraa leeyahy kasabkii bay marka fasiri waayeen xudaaqdoodu intay isu tageen bay kasabkii macna ay isku waafaqsan yihiin iyagu u samayn waayeen inay islaamka kale fahansiiyaan iskaba dhaafe xataa iyagii baa isla fahmi waaye war kasab aan ficil ahayn bal sheega si walba intay yeeleen qaar waxay yidhahdeen allah tabaaraka wa tacaala caadadiisa waxay ku dureersatay addoonku markii la helo awooddaas iyo doonitaanka iyo inta khiyaarkaas intaas markii la helo ayaa alla tabaaraka wa tacaala arrintaa cagteeda kulamaanideeda buu ficilka isagu sameeyaa a marka saamayn kuma leh waa laba shay oo isla darsa ilaahayna caado ka dhigay markay isla darsaan inuu sidan sameeyo yani waxay leeyihiin masalan dabka dabka waxay leeyihiin gubidda uu wax gubahayo uun yacni allah samaynaya gubidda laakiin markii ololkan iyo dabkan iyo waxaanay ku lamaansadaan buu ilaahay caado ka dhigay inay sidaasi noqoto ah, marka dabku muxuu saamayn leeya waxba saamayn male addoonkii muxuu saamayn leeya saamayn male ayib laakiin wixii waa wax isku lamaansanoo maxal iyo xaal waayo tafsiir si kasta inta yeelan hazali wuxuu yidhi waa ficlun bayna faacilayn buu yidhi Ah. ficlun bayna aacilayn waa hal fal oo udhaxeeya laba laba sameeyo udhe laba faacil udhexeeya wa war niman yahow dad idinkiina wareerte dadkiina weerisee kasbigan meel saara saari waay saas maana waa masalada la yidhaahdo culimmadu waxay yidhahdaan alaaatu ashyaa laa xaqiiqata laha baa la yidhahda saddex shay xaqiiqa ma leh wax jira ma aha saddexdaa waxaa ka mid a ah kasbu lashcari ashaaciradu waxaan kasabka ay dhahaan wax xaqiiqo leh maaha ayaga laftooduna xaqiiqo jirta uma samayn karaan waxaa la yidhahdaa qufratu nadaam iyo kasbu lashcari iyo axwaalu abi haashim baa la yidhahda axwaalu abi haashim labada kale waa muctazilo waay nidaamkaasi daal dhafro la yidhahdo waa waa nadariye iyadana dhafro la yidhahdo fahamkeedu adag yahay buu leeyahy أبي هاشم كاتين الصفات كوسار صيني أحوال يحبو ينتو كم عاري وحي فهم نفهم كذا أرجو الحقيقة لها ينبو يمشي كصوصار يسمونه معتزيل واحد مركع صدق هذا الشيء وحي إذا العلماء ذو حقيقة لما هو أن مرعيه كسر كان يوحني ومرع ولا يكون قبضين موية لكن هو حقيقة لما حقيقة منهب كأشعاري هو حويان وجبري وحين قبان فعل كان الله ملأ وحنسي أضونكم ملأ الله لبي قبان تاسو معنا addoonku male alla lebay qaba laakiin jabrigii meeshii sidii jabriyada ay fikirkooda iyo nadariyadooda si cad ay u dhihi addoonku waa qasban yahay meeshay ka dhihlaayeen yay waxoogaa warwareegeenoo xeeladaysteen laakiin dee xeeladdu xeelad aad dadka fahamsiin kartaa la rabaayo xeelad aadan dadka fahamsiin karin socon mayso soo maa waa tii aan sheegaynayo muctasiladu ay ku yidhahdeen war ashaaciroy sidii labeebkii uun meel dhexdhexaad aha taagnaanine ama xagga raaca ama xagga raaca ha ama sida nimankaas muxuu ahaaye annaga aan u naqaano mujasimada waxaad tidhaahdaa addoonku jidkooda mara ama annagana soom raaco waxaad tidhahdaa addoonka ficilkiisa isagaa abuurahaya alla shaqo kuma leh waa war la yaqaano annagaa marnay ama qoladaa raaco waxaad tidhaahdaan addoonku mashii uu leeyahay alla mashii'adiisay hoos tagtaa waa war la garan laakiin kasab kasab iyo waxaan la fahmayna idinkiina aydaan fahmaynin dadkana aydaan fahansiin karin ha ku wareegaysanina waa masaladii khalqiga somaynaa soo mari masaladii qur'aanka ayadana nasu shay waay nasu shay waay ashaaciradu marka imtixaanka haystaay waxa weeye fikirka markii hore ictizaal buu ka yimid ictizaalkiibay wax yar ka durkeen markay ictizaalkiiyo muctasiladii ka soo durkeen madhabkii ahlu sunnahana mayna u gudbin meel dhaxay ku lumeen marka meel dhaxay ku lumeen markaasaa waxaad arkaysaa masaa-isha waaweyn mucdamkeeda fikirkoodu waa fikirkii muctasilada laakiin waxoogaa waxay isku dayaan inay cibaarada dadka ku khaldaan waa un intaa macna laa aqala walaa agar ayib qolyaha wey marka qolyaha ku khilaafsan ahlu mas'aladaa ku khilaafsan masalatu alqada waalqadar madhabka ahlu sunna waljamacana waa kaa uu sheekhu soo taqriiriyey ee uu muxuu ahay adiladiisa u sheegay mas'aladana saan horeyba usoo tilmaannay warkeeda markaad soo gebagabaysood soo ururiso waxaad isaga ururisaa waa sirullaahi fi lkown eh intaa nusuustu ay sheegtay ee daahirka ah wax ka sii badan ha sii gelin sidaa nebiguba yidhi salawaatu rabbi wasalaamu calayh idaa dukira alqadaru faamsikuu ka gaabsada intaas guud ee nusuustu sheegtay waa in la fahmi karo laakiin haddii aad sii tadqiiqiso oo maskaxdaada sii geliso oo aad isku daydo inaad natiijo rasmiyaad ka gaadho waxaa laga yaabaa sida raggaa wareeray oo kale inaad ku wareerto ilaahay baa qarsaday tabaaraka wa tacaala hadduu qarsadayna isagay u qarsoontay adigana waxa uu kuu diray samee wuxuu kaa reebayna daa waxa qarsoonee agtiisa yaallana isaga u daa yuu janno geyn yuu cadaabi yuu abaalgud yuusan siinaynin hawl laynoo sheegay maaha adiga laakiin inta ilaahay ku siiyey ku dadaal intaasaa lagaa raba hada bilahi tawfiiq wsal allahuma wslm ala nabiyina mxamedi wala alihi wasabi waslm